أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka siddeed iyo labaatanaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed musanifku wuxu uhi raximah llah jilsat listiraaxa yacni qaab fadhiga istiraaxada ama yaro nasiga salaada gudaheeda fadhi lagu yaro nasto marka loo kacayo ragcadda labaad iyo marka loo kacayo ragcadda afraad huma yastawi intaa dabadeed nebigu sala allahu alayhi wasalam waa xasili jiray qaacidan xaaluu yahay mid fadhiya calaa rijlihi ku fadhiya adinkiisa alyusraa bidix ku fadhiya muctadilan xaaluu ictidaal sameeyey oo xubin walba meesheedii u dhigay xataa yarjica ilaa uu ku noqonaayo kullu cadmin laf kastaaba ay ku noqonayso ilaa mawdicihi meeshiisii ay ku noqonayso xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo abu daawuud fadhigan uu nebigu sala allahu aleyh wasalam yaro fadhiisan jirayna waxay ahayd oo markuu ragcadda labaad u kacayo ama ragcadda afraad u kacayo ragcadda saddexaad dee atixiyaad baaba loo fadhiistay oo waa la atixiyaadsaday deedna bacda dalik baa la kacay laakiin ragcadda labaad marka loo kacayo sujuud baa laga soo toosay marka ma toos baa loo kacaya mise in yar baa la fadhiisanaya la hakanaya nebigu sala allahu alayh wasalam ficil ahaan wuxuu sameeyey inuu in yar yara hakan jiray intaanu ragcadda labaad ama ragcadda afraad u kicin fadhigaana waxay culammadu u yaqaaniin jilsat listiraaxa ama jalsat listiraaxa jalsat listiraaxa fadhigii yaro nasashada marka ayaa loo yaqaanaa fadhi lagu yaro nasanaayo oo lagu yaro hakanayo magacaasaa loo yaqaana jilse haddii la yidhaahdana waxaa laga tilmaamayaa waa hay-ad oo waxaa looga jeedaa fadhigaa qaabka loo fadhiisto marka nebigu ficil ahaan inuu u sameeyey waa laisla ogolayay axaadiistuna waa ku asaxdaye laakiin ma sunno tacabudiya mise nebigu sala allahu alayh wasalam xaaju u sameeyey oo yacni marka waa ku yaro nasan jiray oo daalitaanka marku uu yaro daalo ayuu ku yaro nasan jiray mise uu tashriic iyo tacabud u samaynayo weyi oo lagaga dayanayo ahlucilmiga qaarkood waxay u qabaan inaanay ahayn miduu tashriic iyo tacabud u samaynayo ee ay tahay markii dambe uu xoogaa cuslaaday yacni nasasho uu ku yara nasanayay inay tahay bay u qabaan xadiisna waxaa ku soo arooray inii qad baddantu inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam rukuucda iyo sujuudda ha igala hormarina waayo waan cuslaaday bimacnaa suga intaan marka anigu si fiican u sujuudayo ama rukucayo marka tanna calaa kulli xaal halkaasay mariyeen marka ruuxii xaajadaasoo kale u keensato oo u baahda ha ku yara hakado ruuxii kale toos ha u dhaafo bay yidhahdeen waa qowl qowl labaad waxa uu sheegayaa jilsada jilsatu istiraaxa la yidhaahdaa inay sunno tahay waana sida imaamu shaafici ku tegey imaam axmed laftiisana waa laga soo naqliyey inuu isaguna oo sidaa qabo waa laga soo naqliyey sheekuna waa ka soo raraya masaladuna waxay ku dhisan tahay mas'ale usuuli ah ficilka nebigu sala allahu alayh wasalam sameeyo ee cibaado gudaheed ku sameeyo ee la ysku qabto ma tacabud buu u sameeyey mise xaaju u sameeyey iyomaa labada lagu xambaaraya khilaaf waa ku jiraa laakiin qowlka arjixi waxay tahay waa in la yidhahdo tacabud baa lagu xambaaraya waayo shay kastaoo nebigu sala allahu alayh wasalam cibaado gudaheed uu ku sameeyey asalku wuxuu yahay waa inuu tacabud u sameeyey ilaa khilaafkiisa sugnaado in tacabud waxaan ahayn uu u sameeyey waa khilaaf alasli waxay u baahan tahay wax caddeeya haddii la waayo daliil caddeeya sidii asalka ahayd ee daahirka ahayd baa lagu xambaaraya khilaafka masalada la isku khilaafo usuuliga ah mawaadic badan bay ku imanaysaa acmaasha qaarkood oo nebigu xajka ku sameeyey baa ka mid ah salaada waxyaalaha gudaheeda ku sameeyey baa ka mid ah marka waxaa la odhanayaa labada qowl ee usuuliyiintu isku khilaafaan qowlka arjixi wuxuu yahay insha allah waa in tacabud lagu xambaarayo iyadoo waxa uu ku dhex jiriyo qariinada markaa la haleeshinayo ilaa khilaafkiisa uu caddaado oo qariina kutusinaysaa jirto mawdican haddaynu usoo noqonnona jalsada jalsat listiraaxa daliil caddaynaya inuu markaa nebigu sala allahu alay slam xaajo keliya u sameeyey ma hayno mar haddaan lahaynin waxaa lagu xambaaraya inuu tacabud u sameeyey saas iyadaabaa lagu xambaaraya weliba waxaa jira sunno qawli oo soo arooray xadiis qawli ahaan ugu soo arooray markii fadhigaa la sheegayay waa fadhiisanayaa xaaluu ku xasilayo oo bukhaari saxiixiisa kusoo wariyey jalsatu istiraxana sheegayo inkastoo xadiiska bukhaari ha soo wariye culamada qaarkood ay iclaaliyeen ay yidhaahdeen raawigu mas'aladan waa ku qaldamaye wuxuu u jeeday jalsatulistiraaxa waxaan ahayn ma aqaan ma fadhiga labada sujuudood udhexeeya ku xambaareen u yidhaha intaasu doonaya inuu sheego watan khata'an buu yidhi imaamulbukhaari agtiisa laakiin xadiiskaasi waa ka asaxay saxiixiisana waa geliyey walow culamada qaarkood sidaa uga hadlaan marka almuhim sida saxiixi waxay tahay fadhigaas yaro nasashada in yar la hakanayo intaan ragcadda labaad ama ragcadda afraad loo kicin waa sunne alictimaadu cala alyadayni fi nuhuudi ila arakca in la cuskado labada gacmood fi nuhuudi hinqashada la hinqanayo la kacaayo gudaheeda in la cuskado labada gacmood ila arakcati ragcadda loo kacayo taasna halkan buu sheikhu kaga hadlaya uma kaana intaa dabadeed wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yanhadu mid hinqadoo kaca buu ahaa muctamidan xaaluu cuskanayo cala alardi arlada cuskanayo ila arakcati athaaniyati ragcadda labaad buu kici jiray xadiiskana waxaa soo wariyey shaaficiya baa soo wariyey bukhaariga wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam yacjinu mid gacantoo isku urursan oo faruhu ay laaban yihiin mid cuskada buu ahaa fi salaati salaada gudaheeda yactamidu wuxuu cuskan jiray calaa yadayhi labadiisa gacmood idaa qaama markuu doonayo inuu kaco labada gacmood buu cuskan jiray xadiidkana waxaa soo wariyey abu isxaaq abu isxaaq alxarbi sheekhu wuxuu yihi bisanadin saalix wuxuu ku soo wariyey sanad wanaagsan wa macnaahu cinda albayhaqiyi bisanadin saxiix macnihiisuna bayhaqi agtiisu uu ku sugan yahay isagoo sanad saxiixa ku sugan wa amaa xadiisu kaana yaquumu kaanahu sahmu laa yactamid calaa yadayh famawduucun sheikhu wuxuu yidhi xadiidka miyaa odhanaya nebigu sala allahu alay slam waa kici jiray yadaad mooddo leeb oo kale aad mooddo ayuu kici jiray xaalaanu gacmihiisa cuskanaynin oo si qumaati unbuu sidaa ugu kici jiray famawduucun kaasi waa been abuur wa kullu maa fii macnaahu daciifun laa yasixu wax kastoo xadiidkaa macnihiisa ku sugan oo la macno ahina oo sheegaya inaan gacmaha la cuskanayn marka la kacayana ma asixin waa daciif oo ma asixin waqad bayantu dalika fi daciifa sheikuna wuxu uhi silsilatu axadiis aan ku caddeeyey mujaladka labaad raqamka xadiidka shan boqol iyo labiiyo lixdan iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatan iyo sagaal boqol iyo sideed iyo lixdan mas'alada uu halkan sheekhu kaga hadlayaa waxay tahay marka la kacayo salaada gudaheeda oo ragcad la dhameeyey ragcad kalena loo kacayo ma jilbaha la cuskanayaa oo gacmaha labada low baa la saarayaa saasaa lagu kacayaa mise gacmaha dhulkaa lagu cuskanayaa sida saxiixi waxay tahay waa in gacmaha dhulka lagu cuskanayo axaadiis baana ku soo aroortay in dhulka la cuskanayo gacmaha marka dhulka la cuskanayo lafteeda mayadoo gacmihii farihii kala fidsan yihiin oo gacantii aynay laabmanayn baa baabacooyinka la cuskanaya mise farihii waa laisku soo laabayaa iyadoo gacantii farihii urursan yihiin oo isku soo laaban yihiin miya la cuskanaya sheikhu taana wuxuu marayaa in faraha la ysku soo laabayo oo gacantii iyadoo faraheeda isku soo laaban yihiin oo ay isku urursan yihiin in la cuskanayo waxaanu ka qaatay xadiidkan kaana yacjinu fi salaati yacjinu cajnigana waxaa loo isticmaalaa odaygu markuu gaboobo sida uu u kaco gacmaha inuu cuskado weeye oo weliba farahana uu isku soo laabo kaannahu aada mooddo inuu cajiin oo kale yacni markaa in la qooshayo ama in kimis la xashayo kale wa sharu khisaali lmari kuntu wacaajinun caajinka waxaa la odaygaa gaboobay waayo markuu kacaayo farihiisi waa isku soo laabaya farihi oo isku laaban buu markaa dhulka ku cuskanaya marka wuxuu yidhi shaacirkii khasladaha waxaa ugu xun buu yidhi waan ahaan jiray iyo wacaajinun wuxuu ka tilmaamaya dadka waaweyn had iyo jeer markay sheekeeyaan hadda saasaan ahay ma yidhaahdaano de waxay ka sheekeeyaan waxa weye saasaan ahaan jiray iyo waxaasaan samayn jiray iyo taasuu sheegay marka caajinka taasaa loo jeeda xadiidkan sixadiisa culamada qaarkood baa ka hadlay waxaana yidhahdeen xadiidkani ma asixin oo sheikha laftiisa wuxuu yihi waqad ashkala cala axadi alfudalaa'i taqwiyati liisnaadi alxarbiyi waxaa ka qarsoonto ishkaal gelisay mashaayikhda qaarkood oo fadli leh quweyntan quweeyey sanadka xadiidkan xarbi axad alfudalaaga uu sheegayaa waa bakr bnu cabdillaahi abu zayd sheekh culamada mucaasiriinta ka mid ah waa musanafaad badan leh waa alifay oo bakr bnu cabdillaahi abu zayd la yidhahdo oo juz buu ka qoray mas'alada ku saabsan cuskashada gacmaha la cuskanayo iyo kayfiyadda loo cuskanayo mid walba uuna tilmaamayo ku tegayo inaan xadiidkan cajnigu asixin kumana joogo in xadiidka cajnige wuxuu usii tallaabay oo usii gudbay masalada ku saabsan ictimaadka lafteeda inuu waxgeliyey gacmaha la cuskanayo sheikuna hadal kooban waxa uu ku radiyey kitaabkiisa tamaam mina fi tacliiq cala fiqhi sunna waxaanu sheikhu cuskaday bakri weeyaane xadiidkan cajnigu inaanu asixin waayo haytham ibnu cimraan nin la yidhahdaa sanadka ku jira ninkaana cid tawsiiqisa ma jirto marka maadaama cid tawsiiqisa aanu jirin ninkaasi wuxuu noqonayaa mastuurulxaal ayuu yidhi saas aawadee xadiiskiisu shaahid kale haddaanu helin lama cuskanayo cid muctabara oo tawsiiqisaa jirin ibnu xibaan mooyaane ibnu xibaanna tawsiiqa hadduu majaahiisha la tafarudo oo la keli noqdo lama cuskado sheikha laftiisuna waa ka jawaabay oo hadal khulaaso ah oo kooban buu wuxuu kaga jawaabay kitaabkiisa tamaam lminna fi tacliiq calaa fiqi sunna si waxa way xoogaa adag baanu jawaabtii sheikhu uga jawaabay waxaanu tilmaamay masalada ku saabsan tawsiiqa ibnu xibbaan inaan la ictimaadayn markuu keli noqdo inay masalada noocaasi itlaaqeeda ahayd oo markaan la ictimaadayna inay tahay markuu majaahiisha tawsiiqiyo laakiin xaaladda rag siqaadoo badani ninkay ka wariyeen uu tawsiiqiyo wax lagu inkirayna aan lagu arag oo lagu qoonsado ama mukhaalafooyin iyo wax la mid ah in la ictimaadayo culamada muxaqiqiintiina saa ku tagay masalada caynkaasna sheikhu mawaadic badan buu dee kaga hadlaa aada iyo aadna ugu nuxnuxsada markaa sheikhuna wuxuu yidhi tawsiiqa ibnu xibbaan cala itlaaq ma aha wuxuu la keli noqdo inaan laga tegayo oo aan la qaadanayo itlaaqeeda ma aha tafsiil baa mas'aladaa ku jira tafsiilkaana sheikhu waa sharxay waana mawduuc xoogaa hadalkeedu dee uu badan yahay sidaas aawadeed baxsiga jaanibka ee masaladaasi ee dee mustalaxnimada ku saabsan maadic kale aynu kaga hadalnay hadda waxa weye waa iska soo koobana mashaayikh kaleo sidaa lafteeda maray bakri waa jiraan sheekh muqbil laftiisa waxaa laga soo naqliyey inuu yihi xadiidkan cajnigu waa daciif oo ninkaas cid muctabara ah oo tawsiiqisay ma jirto almuhim sheekh weliba waxa uu sheegay sheekh albani raddiga risaalada ama juzga masalada ku saabsan kayfiyatu nuhuudka akhtaar badan baa ku sugan buu yidhi waktuna ima saamaxayo raddigeeda mufasalka ah laakiin waxay ku munaasib ahayd risaale in loo gaar yeelo laakiin in kooban oo khulaaso ah oo mawduuca ku saabsan buu keenay waxaanu sheegay tanaaqudaad inuu ku jiro oo marna uu odhanayo masalada ictimaadka in gacmaha la cuskanayaba uu shaki gelinayo mar kalena uu sallimayo gacmaha in la cuskanayo laakiin wuxuu ka doodayo inay kayfiyada tahay uu tilmaamayo marka tanaaqudaad lafteeda ku jiraa waa jiraan oo ayn isu afaqsanayn calaa kulli xaal masalatu lictimaad shaki ma laha masalatu lcajnigana ninkan siqaad badan baa wax ka warisay ahlu cilmiguna waxay sheegeen ahlu xadiidka ahi iyo muxadisiinta ahi haddii ninka jahaala ay ku sugan tahay tawsiiqyada tawsiiq muctabara haddaan loo hayn siqaada badane wax ka warisay waxbay u taraysaa siqaada badane wax ka warisay waxbay u taraysaa waxaanu soo naqlinaya sheekhu lalbani hadalka imaamu dahabi uu yidhi isagoo raawi sheegaya ayuu tilmaamay tawsiiqiisu inaan usugnaan markaasu haddana wuxuu odhanayaa dahabi laakiin buu ihi ciddii mashaayikhda ka mid ah oo cid tawsiiqisay iyo cid jarxisay midnaba aynay jirin jamac siqaadina wax ka wariyeen wax lagu inkiro oo mukhaalafo ah oo la yimin aynay jirin oo siqaadda uu ku khilaafay ahlu cilmiga agtooda inuu kaasi muctabar bayanu tawsiiqin agtooda inuu siqo ka yahay oo lagu tawsiiqinaayo dalabkaa uu ku caanbaxay iyo mukhaalafo in laga waayey iyo jamac siqaadii inay wax ka wariyeen ayuu imaamu dahabi jumhuurka u nisbaynaya inay jumhuurka culamadu qabaan jumhuurka culamadu inay qabaan saasuu nisbaynaya a'immadii hore laftooda waxaa laga soo wariyey inkastaanu sheekhu soo naqlin in abu xaatim araazi la weydiiye oo la yidhi siqaaddu inay ruuxa wax ka wariyaan wax ma u taraysaa dabeed wuxuu ku jawaabay alimaam abu xaatim araazi waa aimadii mutaqadimiinta ee muxadisiinta ahayd khaasatan weliba arrinka tawsiiqa tashadud buu ku sameeya waa adkeeyaa wuxuu yidhi haddii sabab kale waxa dacfigu uga yimi ay tahay oo aan jahaalo ahayn siqaadda wax ka warisay waxba u tari mayso laakiin hadday jahaalo tahay waxa lagu haystaa inaan la garanayn nafacahu dalik way anfacaysaa buu yihi siqaadu inay wax ka wariyaan a'imadii mutaqadimiinta qaarkoodna saasay odhanayaan ay tilmaamayaan marka tafsiilka masaladaas ahlucilmigu aad bay uga hadlaan culamada muxaqiqiintuna saasay mareen waana saniica xaafid ibnu xajar iyo dahabi iyo yacni marka qaalibka culamadu nahjigay ku socdaan waa saas wey marka almuhim marka la kacayo oo ragcad loo kacayiyo salaada ka mid a dhulka ayaa la cuskanayaa ee mid la yska kacayo iyadaan dhulka la cuskan ma aha ee sunnadu waa in dhulka la cuskado kayfiyada loo cuskanayana waxaa arjaxa in faraha laysku duuduubayo ama markaa sidii dee feer oo kale ama sidii fara gorgor oo kale dadka qaarkoodna sidii fara gorgor bay marka ka dhigaan oo dee saasay ka dhigaan dadka qaarkoodna waxay ka dhigaan sidii feer oo kale ay ka dhigaan gacantu sidii feer oo kale iyadoo u duuban ayay dabad ku cuskadaan cala kulli xaal kayfiyaddaas waxaa dhici karta inay waasic tahay wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam idaa nahada markuu hinqado fi rakcati ahaaniya ragcadda labaad u hinqado istaftaxa mid furfurtuu ahaa bilxamdu lilah faatixada ayuu furfuran jiray oo alxamdu lilah buu ku furfuran jiray walam yaskut mana aamusi jirin bimacnaa uma aamusi jirin inuu istiftaax iyo wax la mida akriyo xadiiskana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey sheikuna wuxu uhi wasukuutu lmanfiyu aamuska la nafiyey fi lxadiisi xadiiska gudihiisa lagu nafiyey yaxtamilu wuxuu aqbali karaa anahu sukuutu liqira'ati ducaa liqira'ati ducaai listiftaax ducada ducaa listiftaax in la akriyo in loo aamusayo inuu yahay buu aqbali karaa falaa yashmalu sukuuta liqira'ati listicaada ma camimaayo aamuska loo aamusayo shaydaan iska naarka odrhodka la odhanayo ama la akrinayo taas in laga aamusayo ma camimaayo oo taasi ma soo gelayso wayaxtamilu wuxuu aqbali karaa annahu acamu min dalik inuu taa ka caamsan yaho taasina soo gudagelaysana waa aqbali karaa waraajixu cindiya alawal sheikhu wuxuu yihi agtayda waxa arjax ka ah laakiin wejiga hore oo ah shaytaan iska naarka inaan la iska daynin ragcad kastaba ee ragcad kasta in lagula imanayo oo culamada qaarna waxay yidhahaan ragcadda koowaad keliya ayuunba shaydaanka la iska naaraya kuwa kale qiraa'ada la iska bilaabanaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen may ragcad kasta marka qiraa'ada la bilaabanayo faatixada akhriskeeda la bilaabayo waa in shaytaan shaytaan iska naarka lagu bilaabaa shiikhu haddaba wuxuu arjaxayaa wejiga ah ragcad kasta in isticaadada ama shaydaan iska naarka lagu bilaabayo walilculamaai fi listicaadati fi gayri rakcati lula qawlaani waxaana u sugnaaday culamada isticaadada gudaheeda waxaa ugu sugnaaday shaydaan iska naarka fii gayri rakcati lulaa ragcadda koowaad ragcadaan ahayn shaydaanka layska naarayo intaan intaan faatixada la bilaabin qawlaani laba qowl waraajixu cindana mashruuciyatuha fi kuli rakca waxaa si arjaxa agtayada buu yidhi sheikhu in la sharciyeeyo isticaadadaas ragcad kastaba wejiga uu ku arjaxayaana waxay tahay yacni cumuumka aayadda oo mar kastoo qur-aan la akrinaayo fastacid billahi min ashaytaan arajiim ticaan bay ku tahay qira'adii horena dee waa kala gooday oo fasli baa soo gudagalay marka dee waa qira'a cusub oo qira'ada kale ragcadda kale la bilaabaya waa qira'a cusub oo marka hadda la bilaabanayo marka wejigu u arjaxaya waa saas wa tafsiilu ma taqadama madkuurun fi lasli marka bisimka isaga laga tegi maayo eh, axaadiista sheegaysa in nabigu sala allahu alayh wasalam yacni bisimka inaanu akrin jirinna waxaa loo jeedaa saynu horeba usoo sharaxnay inaanu sare u akrin jirin oo hoos u akrin jiraa looga jeeda marka ragcad kasta waa inaan la ilaawin oo laga tegin bismi illaahi araxmaan araxiim in la akriyo laakiin waxaa sunno ah hoos in loo akriyo haaliban wa kaana yasnacu wuxuu ahaa nabigu sala allahu alay wasalam mid sameeya fii hadii rakcati ragcaddaa labaad gudaheed mila maa yasnacu fi luulaa mila maa tii mid la mid ah yasnacu uu samaynaayo fi lulaa ay fi rakcati luulaa ragcadda koowaad wuxuu samayn jiray wax la mida ayuu ragcadda labaadna samayn jiray ilaa anahu kaana yajcaluha wuxuuse kaga duwanaa wuxuu ka yeeli jiray aqsara mid ka gaaban buu ragcadda labaad ka yeeli jiray min alulaa ragcadda koowaad kamaa sabaqa sidii soo hormartay ragcadda koowaad buu dheerayn jiray ta labaadna waa ka soo gaabin jiray si ay ragcadii koowaad uga gaabnaato ragcadda koowaadna xikmooyinka loo dheeraynayo waxaa ka mid ah dadka habsaamay si ay salaadda usoo gaadhaan si ay salaada usoo gaadhaan wujubu qiraa'ati alfaatixati fi kulli rakcatin faatixa in la akriyaa inay waajib tahay fii kulli rakcatin ragcad kasta gudaheeda in faatixa la akriyaa inay waajib tahay ayuu sheikhu halkana kaga hadlaya waqad amara xaqiiqe waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam almusii'a salaatahu kii xumeeyey salaaddiisa biqiraa'ati alfaatixati faatixada akhrinteeduu amray fii kulli rakcatin ragcad kasta gudaheeda uu ku akrinaayo ruux ragcad kasta gudaheeda inuu ku akriyo faatixo ayuu nebigu sala allahu alay wasalam amray ninkaas salaadiisa xumeeyey xaysu qaala lahu markuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam ayuu amray bacda an amarahu markuu amray dabadeed biqiraa'atiha akhrinta faatixada la akhriyo uu amray dabadeed fi rakcati aluulaa ragcadda koowaad gudaheeda inuu ku akhriyo markuu amray dabadeed wuxuu nebigu ku yidhi uma afcal dalika fii salaatika kulliha intaa dabadeed waxaad samaysaa daalika sidaas samee fii salaatika kulliha salaadaada dhammaanteed sidaa ku samee yani waxaa ragcadda koowaad aad samaysay wax la a ragcadda labaadna ku samee waxase ka hadhan oo aan ragcadda labaad lagu samaynayn ragcadda koowaadna lagu samaynayaa ducaa listiftaax ducada ducaa-ulistiftaax la yidhaahdo kayfiyaad kala badan oo kala duwan bay leedaho waynu soo maraye ama allahuma baacid bayni wa bayna khataayaya ha yidhaahdo ama subxaanaka allahuma wabixamdika ilaa akhiri ha yidhaahdo ama kayfiyada kale soo arooray ku doonaba ha ahaatee ragcadda koowaad waa lagu furfuranayaa laakiin ragcadaha dambe lagulama imanayo xadiidka musiiu salaatihiina waa ku soo aroortay ducaa listiftaax mid lagu fasiray oo oo taxmiidda iyo yani waxa weeye tamjiidka iyo ammaanta yani qiraa'ada ka hor la samaynayaa waxaa looga jeedaa ducada istiftaaxa looga jeedaa ducada istiftaaxa ayaa looga jeedaa oo wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam la tatimu salaatu liaxadi min annaasi xata yukabira wayaxmad allaha jala wacaza wayusniya calayhi wayaqra'a bima tayasara min qur'aan waxay ku fasireen culamada qaarkood taxmiidan iyo sanaagan in looga jeedo istiftaaxi shiikhuna waaba usoo soo daliishaday markuu adciyatulistiftaax maraayey halkaa waa usoo daliishaday marka taasi waa mustasnan oo iyada waa laga reebiya waayo ragcad kastaa ducaulistiftaax mare ragcadaha kale nebigu sala allahu alay wasalam saynu soo aragnay wuxuu bilaaban jiray qiraacda walam yaskut waa taa markaa sheegaysa riwaayadii hore horeynu soo marray wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd fii kulli ragcatin waxaad sidaasoo kale ku samaysaa ragcad kasta gudaheeda xadiidkana waxaa soo wariyey imaam axmed baa sanad jayida kusoo wariyey fii kulli ragca fii salaatika kullihana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa qaala wuxuu yihi nabigu sala allahu aleyh wasalam fii kulli rakcatin qiraa'atun ragcad kasta gudaheeda waxaa ku sugan qiraa'atun akrin baa ku sugan ragcad kasta gudaheeda waa in faatixadii marka la akriyaa cala alaqal xadiiskana ibnu maajah iyo ibnu xibbaan baa soo wariyey atashahud alawal ataxiyaadka koowaad tashahud waa in shahaado la akriyo ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an maxamad rasul lah la yidhahdo laakiin lafdat tashahud waxay ku caanbaxday ataxiyaadka in looga jeedo waa min baabi ilaaq اljuz'i cala اlkulli juz ka mida ataxiyaadkii oo tashahudka ah baa tashahudkii lagu iطlaaqay ataxiyaadkii oo dhan jilsatu tashahudi qaab fadhiisadka loo fadhiisanayo fadhiga ataxiyaadka ayuu sheikhu halkana kaga hadlaya uma kaana intaa dabeed wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yejlisu mid fadhiista buu ahaa litashahudi ataxiyaadsi buu u fadhiisan jiray bacda alfaraaqi markuu ka faaruqo dabadeed min alrakcati athaaniya ragcadda labaad markuu ka faaruqo dabadeed ataxiyaadsi buu u fadhiisan jiray faidaa kaanat asalaatu hadday ahaato salaadu rakcatayni laba ragcadood ay ahaato ka subxi sida salaada subax oo kale jalasa nebigu waa fadhiisan jiray sala allahu alayh wasalam muftarishan xaaluu addinka bidix goglanaayo ayuu markaa fadhiisan jiray oo addinka bidix buu ku fadhiisan jiray addinka midig cidhibtiisana waa taagi jiray xadiiskana waxaa soo wariyey nasaa-i baa soo wariyey bisanad saxiix kama kaana yajlisu bayna asajdatayni wuxuu sidaa u fadhiisan jiray siduu u fadhiisanaayo fadhi la mida siduu u fadhiisto siduu ahaa mid u fadhiista bayna asajdatayn labada sujuudood dhexdooda mid u fadhiista fadhiga labada sujuudood udhexeeya qaabku u fadhiisan jiray oo kale si la mid ah ayuu u fadhiisan jiray ataxiyaadka koowaad iyo salaaddii aan laba ataxiyaad lahayn ee ataxiyaad keliya leh iyadana iftiraashkaasi u fadhiisan jiray wa kadalika yajlisu fi tashahud alawal saasoo kalena wuxuu u fadhiisan jiray ataxiyaadka koowaadna saasoo kale u fadhiisan jiray xadiiskana bukhaari ayaa soo wariyey iyo abu daawuud salaaddu hadday laba ataxiyaad leedahay ataxiyaadka koowaad waxaa loo fadhiisanayaa iftiraash iftiraashku wuxuu yahay waa in addinka bidix la goglado oo dabeedna addinka bidix lagu fadhiisto ka midigna cidhibtiisa la taago taasaa waxaa leeyahay iftiraash gogladka la goglanaayo adinka bidix oo lagu fadhiisanaya iftiraasha loogu magacaabay hadday laba atixiyaad leedahay saasaa loo fadhiisanaya atixiyaadka koowaad baa saa loo fadhiisanaya ka labaadi waa inoo keeni doonaa sida loo fadhiisanayo ama atixiyaadka dambe ee salaamtu ay daba joogto in tawaruk loo fadhiisanayo wuu inoo keeni doonaa insha allah salaadii haddii ruuxu awalkii salaada aanu ka soo gaadhin oo salaada dhexdeedii buu imaamka ka soo gaadho kala xidhay marka salaadii rakacaadka qaarkood baa ka tegey atixiyadka dambe uu imaamku kaga baxayaa isaga kiisii dambe uma aha siduu u fadhiisanaya ma sida imaamku u fadhiisanayo mutaabacaynaya oo la fadhiisanaya tawaruk mise iftiraash buu u fadhiisanaya masaladaasi waxay ku dhisan tahay ruuxa masbuuqa ee salaada lagala hormaray waxa uu soo gaadhay masalada awalkeedii ba mise waa akhirkeedii isaga maxay u tahay garanay imaamka uu ku xidhay inay aakhirkii salaada u tahay laakiin ruuxan masbuuqee salaadii rakacaadka qaarkooda lagala hormaray ee wax ka mida ka soo gaadhay isaga ma waxay u noqonaysaa intuu soo gaadhay awalkii salaada mise aakhirkii salaaday u noqonaysa waa mas'alo madaahibtu isku khilaafto ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen <clears throat> wuxuu soo gaadhay ruuxa ma'muumkaee salaadii wax ka mida lagala hormaray aakhirkii salaadu soo gaadhay marka siday imaamka aakhir ugu tahay isagana aakhir u tahay awalkiina waa qallaynaya waa la imanaya waxay cuskanayaan ma adraktum fasalluu wamaa faatakum faqduu qadaa baa laga cabiray bay yidhahdeen qowl labaad wuxuu leeyahay may isaga awalkii salaaday u tahay aakhirkii salaadana dee waxa weeye dib buu ka samaynaya oo sida tartiibta salaadda u kala horeyso tartiibtii waxba iskama bedelin khilaafka mas'alada la isku khilaafsan yahay waxaa ku dhismaya masaa'il masaa-isha ku dhismaysa waxaa ka mid a atixiyaadkii koowaad keebaa u ah oo u iftiraash samaynaya keebaase kii labaad u ah oo uu tawaruq samaynaya haddii la yidhaahdo aakhirkii salaadduu soo gaadhay awalkiina dib buu kala imanayaa atixiyaadkan uu imaamka la atixiyaadsanayo waa inuu tawarukaa ka dambana ila awalkii salaada uu qadaynayo weeyaane waa inuu iftiraashaa ta dambe ka dambe salaamtu daba taal haddii cagsiga la yidhahdana waxay noqonaysaa cagsiga masaa-isha ku dhismaysa waxaa ka mid a hadday salaadu jahriye tahay oo qiraa'ada sare loo akriyo sida salaadii cishoo kale uu laba ragcadood ka soo gaadhay haddii la yidhaahdo imaamka aakhirkii salaaduu la tukaday awalkiina waa u dhiman yahay waa in la yidhahdo qiraa'ada waa la jahrayaa haddii la yidhahdo maya awalkii uu la tukado aakhirkiina waa u dhiman yahayna waxay noqonaysaa labada ragcadood dambe qiraa'ada waa saraysanaya masaa'il labadaa mas'ala ka mid tahay baa ka mid a waxyaalaha ku dhismaya masaa'il kalena waa jecel laakiin khilaafka masalada la isku khilaafay waxaa arjaxa in sha allah inuu soo gaadhay isaga awalkii salaada nisbadiisa inay u tahay aakhirkii salaadana inuu dib kala imanayo saasaa saxiixa ama madaahibta qaarkood iyo culammada qaarkood riwaayada ishadeen ma adraktum fasalluu wamaa faatakum faqduu waxaa loogu jawaabay daliil idinma aha oo waxaynay daliil idinku ahayn waa midda koowaade riwaayaadka xadiidku lafdigan iskuma waafaqsana ma adraktum fasalluu wamaa faatakum faqduu iyo wamaa faatakum faatimmuu labada lafdi mid waliba waa sugantay marka faatimmuna waa kusoo aroortay labada lafdina mid baa dhici karta inay riwaaya bilmacnaa tahay waa jawaab marka maadaama daliil lagu caddaynaayo lafdigu nebigu ku dhawaaqay faqduu inay tahay daliil uu ku caddaynayaan aynay haynin oo ay aqbali karto faatimu inay tahay lafdigii nebigu sala allahu alay wasalam ta kalena ay tahay riwaaya bilmacna laa yatimu lahum hada alistidlaal daliishadkaasi uma dhammaystirmayo jawaabta labaad ee lagu jawaabaya waxay tahay qadaaga xadiidka ku soo arooray waxaa looga jeedaa bimacna aladaa waa qadaa lugawi laa qadaa isilaaxi waa qadaagii lugawiga ah ahee qadaa isilaaxiya ma aha mar hadduu waxa weeye qadaagii luqawigaa yahayna bimacna aladaa baa loo jeedaa marka riwaayadana waxay la micno tahay riwaayada kale shayga saddexaad ee markaa lasii raacinaya waxay tahay asal wuxuu ahaa ruuxu markuu tukanaayo salaada rakacaadkeedu tartiibtay lahayd in loo raacayo dee in lahaa tartiibtii waa isdabagediday waa khilaaful asli oo bayine iyo daliil bay u baahantay walaa daliil masaa-isha ku dhismaysa khilaafkan waxaa ka mid a aan sii baraarujiyey welibe salaad maqrib buu ruuxu wuxuu ka soo gaaray ragcad ragcad markuu imaamkii la tukaday baa imaamkii salaamad naqsaday mid labaad buu u kacay haddii la yidhahdo awalkii salaaduu ka soo gaadhay oo isagu awalkii bay nisbadiisa u ahayd ruuxan ma'muumkaee masbuuqa ah markuu laba ragcadood ragcad labaad tukado waa inuu fadhiistaa atexyaad u fadhiistaa haddii la yidhahdo may aakhirkii salaaduu soo gaadhay labada ragcadood dambe waa inuu isku bixiyaa anoo atixiyaada dhexe fadhiisan waayo labada ragcadood hore atixiyad uma dhexayn masaaisha ku dhismaysa cala kulli xaal khilaafkaasay ka mid tahay laakiin waxaynu sheegnay sida saxiixa ama qawigii inay tahay insha allah qowlka odhanaya awalkii salaaday u tahay ruuxa masbuuqa nisbadiisa aakhirkii salaadana dib buu ka samaynayaa sidaasa arjaxa daliil si khilaafsan caddaynayana lama hayo waana khilaaf alasli wixii kale ay sheegayaan calaa haada ruuxa rakacaadkii qaar lagala hormaray ataxiyaadka ugu dambeeya uu salaada kaga baxaya mooyaane ataxiyaadada kale ka horeeya hadday mid noqdaano oo sidai asalka tahay iyo hadday xaajadu keensato inay ka bataanba waxaa markaa uu samaynayaa inuu iftiraasho ataxiyaadadaa hore o dhan waxaana dhici karta salaadaha qaarkood afar atixiyaad inay yeelato maqrib buu imaamkii ku xidhay iyadoo imaamkii u fadhiyo atixiyaadkii dhexe waa la fadhiistay waa la atixiyaadsaday waa kacay ragcad markuu haddana tukaday ayuu imaamku atixiyaadku kaga baxayay u fadhiistay haddana waa la atixiyaadsaday waa atixiyaad labaad haddana waa kacay ragcad labaad mid kii u noqonaysay buu isagu tukaday ruuxa dambe ee masbuuqa ahi ee ragcadda keliya ka soo gaadhay haddana ragcaddaa markuu dhammaystirtay laba ragcadood bay u noqotay atixiyaadkii dhexuu la imanaya oo atixiyaad saddexaad saddexda atixiyaadba iftiraash buu fadhiisanaya atixiyaadka ugu dambeeya u kaga baxayana waa tawaruk waa inuu sinaha ku fadhiisto adinkana uu caaradiisa ka soo dusiyo adinka bidix hoostiisa sinaha ama salkaa bidixna uu ku fadhiisto oo dhulka dhigto tawaruk baa la yidhahda waa atixiyaadka dambe kaasi waa inoo dambeeya mas'alada uu sheikhu halkan kaga hadlay ee ku saabsan salaadii aan laba ataxiyaad lahayn ee laba ragcadood ah amaba ragcad qura ah sida witrigii oo kale haddii ragcad qura tukado xaalka caynkaasa miyuu iftiraashaya mise waa tawarrukaya waa mas'alo ahlucilmigu isku khilaafaan culamada qaarkood waxay qabaan sida shaaficiyadoo kale ataxiyaad kasta oo salaami ka dambaysay yidhaahdeen tawaruk baa loo fadhiisanayaa oo salka bidix ama sinaha bidix baa la dhiganaya dhulka la dhiganaya caarada addinka bidixna waxaa laga dusinayaa addinka midig hoostiisa marka waxaa laga eegayaa ataxiyaadkaa salaamo naqsi ma daba yaallaa mise ma daba yaallo bisarfi nadar laba ataxiyaad ma leedahay mise ma laha iyada intaa leedin waa qabo alqowl athani wuxuu leeyahy oo aimada qaar ku tageen maya salaadii aan laba atixiyaad lahayn ee atixiyaad qura marka hore baa leh sida labadii ragcadood oo kale faral iyo sunno kay doonta ha noqotee atixiyaadsiga la atixiyaadsanayo iftiraash baa loo fadhiisanayo laba madhabood baa masaladaa ku sugan shiikhu wuxuu arjaxay in salaaddii laba ragcadooda fadhiga atixiyaadka loo fadhiisanaya inay tahay iftiraash adinka bidix la goglanayo saa waxaan sheegay xadiidka nasaa-igu inuu saa kutusinayo xadiidka nasaa-iga lafdigiisi sheikhu inooma qorin salaada subax oo kale inay tahay lafdiga xadiidka sariix uguma sugna sariix iyo daahir toonna uguma sugna laakiin sheikha ayaa wuxuu u fahmay inay salaad subax oo kale ahayd dabeed sidaasuu sheikhu ku misaaliyey kasubxi xadiidkan lafdigiisi ma soo qaadin laakiin marjiciisuu sheegay nasaa-i baa kubra iyo suqraba kusoo wariyey xadiidka nasaa-iga ee uu sheikhu ishaarayo lafdigiisa haddaynu akrino wuxuu sheegaya can wa'il ibni xujrin radia allahu canhu qaala ataytu rasuul lahi sala allahu alay wasalam fara'aytu yarfacu yadayhi ida اftataxa asalaata xata yuxaadiya mankibayhi waida jalasa fi rakcatayni adjaca alyusra wanasaba alyumna wawadaca yadahu lyumna cala fakhidih lyumna wanasaba usbucahu liducaa'i wawadaca yadahu lyusra calaa fakiihi lyusra qala uma ataytuhum min qabilin fara'aytuhum yarfacuuna aydiyahum fi lbaranis yani lafdiga xadiidku waa kaas weeye wuxuu ka daliishanayo in iftiraashku sunno u yahay salaada labada ragcadood ah atixiyaadka loo fadhiisanaayo in iftiraash sunno u yahay marka wax kale inaan la sheegin oo la raacin ayaa laga yaabaa inuu uga daliishanayo inay salaaddu markii horeba laba ragcadoodan ahayd iyo ragcateynka in alla gashay iyo wanasaba usbucahu liducaa marka almuhim khulaasada macnaha wuxuu sheegayey nebigu sala allahu alayh wasalam ragcatayn markuu tukado kasta inuu fadhiisan jiro iftiraash la iman jiray atixiyaadkana akhrin jiray fartana u taagi jiray wanasaba usbucahu liducaa fartiisana ducuu u taagi jiray laakiin subax bay ahayd iyo sunnay ahayd iyo markuu ataxiyaadsaday buu salaamad naqsaday iyo kullu dalika kuma sugna xadiiska khulaasada wuxuu sheegaya waxay tahay markuu laba ragcadood nebigu tukado wuxuu u fadhiisan jiray iftiraash aadinka bidix buu goglan jiray oo ku fadhiisan jiray tashahudi jiray wanasaba usbucahu lidducaa fartiisana ducuu u taagi jiray u ducaysanay sheikhu wuxuu ka fahmay laba shay ayuu ka fahmay inay tahay salaadani laba ragcadood in lagaga baxayo waa midda koowaad ee rakacaad kale in la raacinayo ma sheegin aslu cadamuh waa midda labaad ee wanasaba usbucahu lidducaa fartiisana ducuu u taagi jiray atixiyaadka lagu ducaystana jamaahiirta culammadu waxay u qabaan inuu yahay atixiyaadka dambe marka marba haddii la yidhi wanasaba usbucahu liducaa halkaa waxaa laga qaadanayaa atixiyaad salaami daba taalla inay tahay laakiin jawaabta ta dambe ama wejiga dambe oo ah ducada in atixiyaadka dambe uun la ducaysto jamaahiirta qabta ee siduu sheikuba sheegayo ibnu xasmi waa khilaafsan yahi oo ibnu xasmi wuxuu leeyahay atixiyaadka hore laftiisa waa la ducaysanaya sheekh albani laftiisuna ibnu xasmi uu raacaya oo in atixiyaadka hore laftiisa la ducaysanayo oo ducadu aynay mamnuuc ahayn wuxuu raacayaa sida ibnu xasmi saas aawadeed jamaahiirtaa qabta in atixiyaadka dambe uun la ducaysto oo ka hore aan la ducaysanayn mar hadduu isagu mas'alada khilaafsan yahay dee waxba u tari mayso almuhim fadhigan xadiiskaas nasaa-i ee uu sheikhu keenayaa yaanu masalada kuba caddaane laakiin mas'aladu waa sida uu shiikhu u sheegay oo ah salaaddii laba ragcadood ah ama laba ataxiyaad aan lahayn bicibaara asax ee ataxiyaad qura leh in fadhiga ataxiyaadkaa loo fadhiisanaya inuu yahay iftiraash aanu tawaruk ahayn waxaana laga qaadanayaa xadiiska cabdullaahi bni cumar ee sheegaya min sunnati salaati an yajlisa cala arijli lyusra wayansib alyumna waxaa ka asaxday cabdullahi bnu cumar inuu yidhi sunnaha salaada waxaa ka mid a ah in addinka bidixna lagu fadhiisto ka midigna la taago saxaabigu hadduu yidhaahdo saasaa markaa sunnaha ka midana xadiis marfuuc oo kale inay la mid tahay baa laga qaata xukmu rafci leedahay marka mawdic kastoo salaada la fadhiisanayo in iftiraash loo fadhiisanayo mawdici daliil ka reebay mooyaane baa laga qaadanaya waa mid daliil caddaynaya in fadhigaas salaamo naqsigu daba yaallo salaaddii ataxiyaad keliya lahayd sida laba ragcadood oo kale in tabarruk loo fadhiisanayana daliil sidaa ku nasgaraynaya oo aynu uga reebno xadiiskaas ma hayno waxaa kaloo laga daliishanayaa tawaruga waxaa jira xadiis imaam axmed wakayruhu soo wariyeen oo nahyaaya ahlucilmiga qaarkoodna ay quweeyeen oo saxiixiyeen nahyigaasna waxay culamada qaar ku xambaareen mawdica tawarruk ku soo arooray mooyaane mawdici kale oo dhan in tawarruk lala yimaada inay tahay mamnuuc ay manhi tahay xadiis haddaba caddaynaya salaaddii laba ragcadood ahayd atixiyaadkeedii in la tawarrukayo sidaa sheegayana lama hayo mar haddaan sidaa lahayn labadaa weji ayaa waxaa laga daliishanayaa in salaaddii laba ragcadood ahayd fadhiga loo fadhiisanaya inuu yahay iftiraash aanu tawaruk ahayd halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk